bismillaahi raxmaan kulan wacan wanaagsan saaxiib yaala dilkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo gorahan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho war kale wacno wanaagsan saaxiibayaal waa barqaar baxa taarikhdan waxay ku beegantahay tahay saddex iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadku waa labaatan qodobada ogaal haddii aan la yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya faahfaahinna dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismaadaamin ahaa oo saaki ka dhacay fariisin ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin degmada daynile ee gobolka banaadir diyaaradaha kenyana waxay duqayn la dhaceen magaalada ceelcadde ee gobolka gedo faahfaahinna dheeraad ayaad ku maqli doontaan qodobada kala dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya tirada dhimashada ee sababtay duufaanta iyo daadadka ku dhuftay dalka libiya oo gaartay in ka badan shan kun oo qof raasiya ama dowladda ruusiya oo duqayn xooggan la dhacday gobol ka tirsan dalka yukrain qodobadaas iyo dabcan wixii war nagu soo kordho iyo xubnihii joogtada ahayd barnaamijka aad kaga barateen ayaa qayb ka ahay u diyaar garooba saaxiibaal dhegeysta barnaamijkeena ogaan gaarisiiyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanta xiran aweeqlo yaa kala xaseeyo xayndaa ku kala xidhay ku kala xidhay hoy soomaali howla xoog badan jecley somalaa xil jeceley xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatoy xaqiraada badan iyo xiqdiga ku loogaye xusuustaada dib u eeg xawdhisaadiga xilli sida hiirahaydi oo xasilaaniya nabad abooxana kusoo dheli kusoo dheli xaakibadiga weye xilli sida hiirahaydi oo xasilooniya nabad nabaxana kusoo xaruntii bahweyntay xiisadiyo dhibaatada sokeeyo xigtaiyo qarabooy dabkan hawdhige kacay haw noqonin xaabe xalka nabadda amniga qof kasta filgooniya hayska saaro xaggiisa xigtaiyo sokeeyo waayahay saaxiibayaal heeskaasi waxaa uu daafur u ahaa barnaamijka ogaal war waxaani dawlad maaha bal eeg qaraxyada isdaba jooga ammaankii way ku guul daraysato waxba ka qaban mayso sidaani ma dawladba maxay tahay arrintani iska daa calaacalkoo telefoonka kuu dhacaya ka jawaab maxaan telefoon ka jawaabnaa waana la wareershiye halow waa kuma maogtahay in ninkiis qarxiy u ahaa wiilkaaga ya wiilkaaga waa kee kaasi waa wiilkaagii qasa ahaa ya ya ya maculadkaygii maxaa tiri ya sugitaanka amniga adiga ayaa uga dhow madaxda aad ku eedaynayso ee aabbo walba oo hubi ubadkaaga iyo gurigaaga agaag saaxiibayaal markale kale wanaagsan barqa wanaagsan ayaan idin leenahay aan ku bilaabnaya barnaamijka ogaal muqdisho degmada daynhiile haddaan ku bilaabno wararkii u dambeeyey faahfaahiino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax saakay toddobadii subaxnimo ama halkii saacii subaxnimo ka dhaxay meel u dhow degmada daynhiile gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa la sheegay in uu taargetkiisu ahaa inuu isku qarxiyo degmada ha yeeshee ciidamada xasilinta amade ama ciidamada booliis militaro ee ku sugan aaga aargada ama meesha loo yaqaano dhista c ayaa ka warhelay gaarigan iyagoo tuhmay ciidamada ayaa joojiyay gaariga iyagoo ka shaki qabo waxaana dhacday durbadiiba gaarigu inuu isqarxiyo waxaa halkaasi lasoo sheegayaa inay jiraan tiro askarta ciidamada dowladda ee aaggaasi ku sugnay inay dhaawacmeen sarkaalkii ciidamadaasi hogaaminayay ayaa lasoo sheegayaa inuu dhaawacmay weli ma jiro ila rasmi ah oo khasaaraha dhabta ah xaqiijin karo xiriiro kala duwan oo aan la sameynay maamulka degmada iyo taliska booliiska soomaaliya weli ma jiro wax faahfaahin oo kasoo baxay wixii war ah uu kusoo koro ee eh, faahfaahinta qaraxaasina dabcan wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaane haddaba waxaa eh, guud ahaan soomaaliya ka socdo dagaal ama guluf xoogan oo ka dhan kooxda al shabaab kaasi oo ka socda gobolada dalka ha sidaas oo tahay al-shabaab waxay dabamaryo ku sameeyaan muqdisho iyagoo weeraro xoogan abaabulo kuwaasi oo ay weeraradooda inta badan ay ku bartilmaameysadaan xarumaha ciidamada dowladda arintan yaa mas-uuliyaddeeda leh oo la doonaya inay ka hortagaan su-aalahaas iyo su-aalo kale oo la xiriiro eh, amniga caasimadda muqdisho iyo sidii loo sugi lahaa waxaan wax ka weydiinay falanqeeya ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka cali maxamuud cadow cali jowhar waxaan uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta hadday noo hagaagtana hambalyaan leenahay hadday naga hagaagtana hor ilaahay eebaan noo hagaaji leenahay waxaani markii aad rabto inaad noqoto dad jir iyo dal jir waxay u baahan tahay inaad sida ari jirka arigiisa u kala yaqaan dad jirkana oo dadkiisa u kala barto sabab mm. wadamo badana intaan ka xaduud weyn ka ballaaran dhibka caalamkuu ka jiraa waxyaabaha ay isticmaalaan waxaa yidhahdaa istaayaad eh, eh, tira koob dadkiibaa u tira kooban faanaday ugu jiraan waxay og yihiin inta muwaadin ay haystaan ee u joogto bal iskaba dhaafa filtration ay haystaanoo inta qofood oo ayaga u degan imisaa laba imisaa dhadiga imisaa senior citizen oo dad waaweyn imisaa yaryar imisaa shan sana ka yar mm. wax waliba way u xisaaban yihiin laakiin soomaaliya waa halka meeloo oo keliya estimation lagu shaqeeya xataa iska bool iyo kuwa ka tallaalo estimation ay ku shaqeeyaan qiyaas Hmm. taadaasad horta waxay u baahan taha taas inaa staab ay ku degsanaato dadka ay ku staaban yihin midda labaad waxay ku shaqaynayaan haddii aad ku akrisato okiyaalo oo ingiriis lagu akri jira aad carabi ku akriso ma arkeysa waxaad arkeysa ma sidoo kale waxaa ka mid a saldhiga kaaraan wuxuu ku yaalaa meesha la suuqa kaaraan ku yaalaa degmada kaaraan waxay ku egtaa fagax maqaayada dabeer ereedeed labadii isku soo dagaasho marka inay issoo raacaan ay imaadaan saldhiga kaaraan wakti dheer dhexe isku sii dili karaan waxay aadeen boolice boostii la sameeyo meesha jake boys la sameynayo jake boys la sameynayo jidadka mm-hmm. la fafadhiyo in boostis la sameeyo waa waax kasta ay saldhig sii hesho ama boostooyin ay sii hesho boolice boostis waa meelo yararoo ilaa hal kuntineer ba usii dhigaan faraha dawladda in la badiyo booliska wax inuu ka qabtay ay tahay nabad sugidda waa indhihii iyo dhegihii dadka oo dawladda waa wax usoo dhegeysa lahay oo sansiga waa meesha dareemihii dhan oo dawladda waa ma mm-hmm. shaqaynaysaa ma gashaa marka inaa qofaa ah saxiibtinimo loogu dhiibo qof in loogu dhiibo waa mucaarada mucaarada waa kaa dabaqaynin sida mahadoo kale isaga dhiib shi la yidhaahdo howlgal ma wadaan howlgalkuma waxaa waaye in biyaha inta la orordo la galgala madaxa la ku duubto marka howlgalku waa wax wax ku owl ah eh. shaqa dheeray ubaahan tahay marka hawsheedu waxay tahay hawsheedu mm-hmm. waxay tahay intaasoo jeed bointia muqdisho taallo waxbaa inta ka gudbaa waxaa la yidhi maydkii ugu dambeyntii la siisa waxaad arkaysaa waxaan dhowr bil aan dhamayn ka horaa madaxtooyada lasoo jiri hotel madaxtooyada ku yaala mm. intaas muddo dhex maray marka waxa waaye keli joorjoorka waxay ku maamaahan keli biyo wada haddaa aragta webiga uga raaliya marka dooro guri ku xarxaartay waxay xamar ku tilmaamaan wax loo yeel yeela waayo dawladdaa u yeesha qalad kastoo dhacay idaanka mas-uula maxaa mas-uuliyad dalkaydaa u dhacay eh, isku soo wada duuba marka xaggee sirtu ka qorunsan tahay ama yaa dayacay aada isleedahay eh, in weeraradu ay ka dhacaan muqdisho iyadoo goboleed dalkii golofkii ugu weyn oo ka socdo waxaa waaye qaladka adaad gasho qaladkaaga laga faa'idaysanaha macnaha labada qalad adaa isu galay waxaa la rabaa waxaani yaa kala leh nabad sugidaa leh boolisaa leh waxaa le eh, dadka dadka la shaqaynaayale dawla gadaal ugeyn guddoomiyihii degmadaasaa iskaleh kasii hoosaa iskale wax walba haddii la xisaabtamo oo qofka lagu qaato mas-uuliyad lagu qaato hawsha maa lahuma maa sidaan sheegaayo xuquuqiya waajibaad horta qofkani freelan haddau noqdo guddoomiyahan degmada aan u dhiibay hadduu ujeedada kasoo bixi waayo dawladda wax meel bu u yaalin xeer raqaabeed ma qabta oo meel ma utaala waa maya hmm. waa arkaynaa nin inta qof qof inta meel fadhiyo shan sano fadhiyo guri ka dhistay lacag ka qaata aruursaday waxba aan qaban wax dembiya aan lahayn ale kii kaloo ku dayana laakiin haddii accountability ay dhacdo good governance ay dhacdo maamul wanaajin iyo la xisaabtan evaluation qofkii waxay qualification u yahay kusoo baxay horta kow cid waliba qofku u yahay waxa uu hayo midda labaad ma lagula xisaabtano midda saddexaad in la siiyo waa maanta dalacsiin oo waxaa la yihahda waxaas waa baraawo waa dalacday iyo maya waad khalad ciqaabtadeed maray ma jirto waa layahay waa ahaa jiri waa ka tahay waa tahay waa waya marka mas-uulkiiba hadduuna joogin maxaa miyaa mas ku qabsanaa hadduusanba aqoon ulahayn uusan ogeyn lama oga miyan dheere ninkaabana dilay waxba kama ogi wax waxba kama og waxba kama ogeya taa waa wareer waaya weerarkii u dambeeya dainile saakii markaan tusaale soo qaadano bal waad ka warqabtaa degmada dainile juqraafi ahaan iyo qaabka ciidamadu u degan yihiin sidee ku kartaa baa isleedahay in dainile eh, meel ciidan saas u joogaan oo aag xiran ah oo degmadii u dhowdahay in la weeraro tan kale dainile weerarada lafteeda iyada maxaa ku bediyey oo al-shabaab u bartilmaameydsadaa horta waa ka xumahay int intii ku dhimaatana ilaahay maaragtay janadiisa geey intii ku dhaawacantane ilaahay ha u boogadhayo dadkaasna sabar degmada degmooyinka ma bedelna laakiin waxay ku taalaa dhinacay ku taalaa koone ah degmada awelka hore ood weyneyd waa meesha afarta xeroo laga difaacaya mid kamida ah waa muqdisho laga difaacay qaybtii toddobaad oo ciidanka qarankaas waagaan jiray ay ka difaaci jireen oo iyadaa muqdisho defense gate one of the gate waa albaabada albaabada muqdisho laga ilaalinaya xayndaabka la ilaalaya kamid o laakiin meeshii waxaad mar waxaad arkaysaa meeshii muqdisho dhan inay difaacda la rabay iyado in difaacad aday u baahatay waxa waaye waaad waaad waxaad fahmi kartaa qaabkii inay daleel daleel waxay yihiin buruqu shaydaan iyo inay jiraan adaafo badan oo jidad badan laga soo galo muqdisho waxaa soo gasha laba jid oo laamiya iyo laba jidoo oo cariya laakiin hal milyan kalon laga warqabinaa dhex halkaas milyan sida maaragtay loo xiray madaxtooyada ay madaxtooyada madaxtooyada basay keergareeyeen markaas waxay ku xireen dhagxo iyo waxay ku xireen wadooyin kasta oo xaafadaha dhex maray jamus unbay sii badiyeen mahane taas waxay ahayd bedelkeed in middaas banaanka eh la wareejiyo oo caasi xamar xaduud ahaan loo wareejiyo soddon kilomitr iskuwaarka xagga lasoo wareejiyo afarta laami afarta lasoo reebo ay ahayd waay loo keergareeyey dad yar meesha madaxa dawladda degan oo aan loo fikirgelinhayn farihii dawladda waxay tahay maqaadiyo igadani meeshaydan jooga ilaahay ka baqaan waxawaaye dadka rabaa in la tirsho oo la barto mm-hmm. waxaa loo baahan yahay in gacmihii dawladda oo ciidankaha dib iyaga laftigooda markau xero mm-hmm. ku jiro militariga asigayaa waardiya ubahan kor in laga sii waardiya ubahan poliskana waardiya ubahan yihin nabadgudana ubaahan ubahan yihin ayagaas ile waxay udhexeyn yihin waa fasax militariga wuxuu udhexeeyaa fasax iyo xero iyo furun saddexda mid kamida ah, marka uu joogo istaga shacab mm. waa mastiin laanbaag noo kudhex jira waardiyada istaagsadii derbigiisa waardiya weliba lasii qarxiyo xaq mala ma qalad ah, waya markaas kala baxno muqdisho gobola dalka isla ceel garas oo dhacda bariga galgaduud al-shabaab eh, maalin ka hor laga saaray dagaal lala galay kadibna dib ayay ciidamada eh, uga baxeen al-shabaabkii gaaray halkaas saacadii u dambeeyey ceelkii ugu weynaa magaalada way eh, qarxiyeen dadkii way qaxiyeen marka ciidamada dawladdu waa intay meel u galaan haddana dib uga laabtaan istaraatiijiyad xumadaasi ma mid haysata oo mise waa mid eh, qaladaad ka dhexdhacaya ah saraakiisha dowladda horta dalab dadweynaha ka yimid oo aan shir shirib lagu soo gaabiyey mm-hmm. wuxuu leeyahay haygu carmaamin cadowgan haddaad iga ciribtirin marka dadkii alla sidaas waaba sawir fiicanay kaa siiyeen dowladdii la hadlaayaan waxay ku shirbeen ha igu carmaamin cadowgan haddaad iga ciribtirin macnaha dadka reer baadiye caadiga ayaa ah waxay fahmeen dowladda inaynan u dhisnayn istiraatiijiyo iyo waajibaad kow iyo laba iyo saddex leh oo ay ugu talagaleen dibu xuraynta dibu dejinta dibu dhiska meeqaa diba laga tagaa dibu heshiisiinta meeqaa isla socoto keliya dibu xurayn kaligeed ma oo dibu xurayna lama dhaho mhm. baabuur sheelree geed hoosta ee kasoo tag ee kabacdi dadka ha lagu baxo waa dhibaato ah wax asii badaysay teeda kale hadii go-aaga musasha kaaga dhaco labaatan litr biyaha haddaad dul shubto ma aha inuu daahir noqonayo inaad soo bixisood banaanka keento laba litr oo biyaha kaaga hmm. dadkani waxay u baahan tahay markii muftigu qabto inuu intuuga gudbo booliis uu la wareego xaraamcaadood xoog badana aag loo diray ku dabamari ko milatarigu ha qabtaan ganaf ha qabato kadib reer macad ha waa nabad fariisintii nabad alintii waaye kadib booliiska caadiga ahay ha sameeyaan dib dibu heshiisiintii dibu dhiski oo ay ka bilaabayso gudoomiyii degmadii aad ugu talagashay meeshaasi bala iyo kii cadaaladii aad ugu talagashay kii dhaqaalihii aad ugu talagashay horumarintii bulshahata utalagashay ilaa ma kooxda sports meesha ka ciyaar ilaa ma ilaa aad wacyigelintii aad ka hadashay masaajidkii wixii dhamay laakiin hal kelimo keliya cabdibilah orday meeshii u tegay asagaa miino irida loo dhigay dhaawicii ay soo qaadeen iyo meydka dib ay soo laabteen haleey ahaan allah ka aqbalo war khawaarijta iska celshay alalaas halkaas waa marwaxad waa routine false wa waxa waaye oo maaragtay mhm, maba ahle ahal aan qof ku ahayn mhm. gacmo aan shaqadii aqooninoo wix aanan aqooninay hawsha haayo ama waxaa laidin geerla ninka geellahoo maalgeella ila gurigaah dadka isla shaqay dad isu dhirdirma ahayn maxaa dhaca haduu geel ninle nin kaleo geelle inuu la safro rabo ariga oolana safri karin hmm. imisaa kala duwan marka oo macaadin kala duwan qaadada iyo fargeetada haddaa tiraa fargeetan maraq cabaa kuma qaadays waana isku lacag marka waxaa lagaa rabaa shay kasta horta yaa ku aadan yaa ahal u ah eh. wadadaas yaa fanigaas yaa ku takhasusay yaa ka shaqeeyo laakiin gubu walaa tanaamu ordana ugu dhaqaajiya waayahay dhammaan waxaa taabatay qaladaadka jiro iyo dhaliilaha jiro bal waxaa oo dhan wixii lagu saxi lahaa iyo istaraatiijiyadda saxda ah hadii aad inoo tilmaanto easy easy way haddii ilayhimayne waxa waaye ma doontaa magaciisa waa hele rag wuxuu ku taamana waa ku taga ilaahay wuxuu leeyahay ninkii soo naqdo oo maaragtay ah, ah, hanuun hanuun hanuunkana hanqashada badanaha aan ah, hanuunka xadayn waxaa lagaa rabaa yaa ahlu ahlu difri weydiiyaaba lagu yihahda adaan aqoonine meeshaan madaxweyneha tahay dawladaa jooga maamulaa jooga mid waliba waa shiraa maxaa laga shiraa waxaa la rabaa dhaho yaan xagga ku aadinaa qualification yaan ku ah maxaan uga talagalnay milatariga istraatiijiyadiisa ha keeno madaxweyne laga yiraa qalin ku shaqaynoya masaar kuma shaqaynoya waxaa la wax waliba inuu yihahdo hala ii keeno barbooska keeno qorshihii hala keeno haye kuwa akri lahay hala keeno kuwa talada ka bixi lahay hala keeno talada ha lagu dhaqaaqo mandayska imisoo ka bilaaba inta ku dhamaa hala ii dhameeyo maamulka wixii dhamaamada wasiirka arrimaha gudaha usoo taala hawshaa dhan haye hawshaas maq kii difaaca intaasoo dhan maxaa loo sameeyey wasdiir waxaa la yidhahdaa qof u soo xasuusiyo wixii aad hilmaantay waxaad hilmaan wixii aad xasuustana uu kaalmeeyo sida nebi muuse oo nebi haaruun ilaahay uga dhigay wajacalnaa akhaahu haaruuna wasiira iska sheega maaha duruuf maaha wasiir maaha cabdibile dhashiike iyo waxaas ma qof madaxweynihii kaalma weh oo wixii istaraatiijiyadii wixii u fududaynayo wuxuu xasu hilmaamo xasuusinayo wuxuu xasuustana ku kaalmaynayo waaye kuwaasa taasaa loo baahan yahay loo baahan yaha sida aan sheegayo intaadan magaalada qabanin istiraatiijiyadeeda deji oo xuraynta intaadan magaalada qaban kaad ku maamul laha deji dadkaas meesha degan dhowrka qabiil ka kooban yihiin dib usisentyada deji dadka meeshaas meesha jooga waxaad ku dhaqi lahayd sii deji oo culamadeedii iyo la hadal wixii intaad tagtid kasoo naqatid ciyaar ha ka dhigin oo dadkii hadhow cadowga hegu cirmaamin haddaad aragtid ku sharbin saas waa waayaha dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa ka faalooda arrimaha amniga oo aan wax ka weydiinaynay weerarada al-shabaab ay ka geystaan muqdisho xili golof dagaal oo ka dhana kooxda al-shabaab uu ka socda guud ahaan dalka markana gobolka gedo haddaan aadno magaalada eelcadde waxaa saacdii lasoo dhaafay la sheegayaa ama xalisaqdii dhaxaba in duqeyn khasaare sababtay halkaasi ay ka dhacday diyaaradaha kenya ayaa la sheegay inay eelcadde xalay ay duqeeyeen khasaaraha lagu soo waramayaa in uu dad shacaba gaaray waxaa la sheegay in hal qof oo shacab ah uu geeriyooday halka tiro kalena ay dhaawacmeen dadka dhaawaca qaba qaarkood waxaa lasoo gaarsiiyey degmada baled xaawo ee gobolka gedo halkaasoo lagu dabiibayo cisbitaalla ku yaala diyaaradaha dagaalka ee kenya tiro dhowr jeer oo hore toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay sheegeen in al-shabaab weeraro ay la bartilmaameedsanayeen laakiin dad shacab ah ayaa ku waxyeeloobay waxaan u dambeeyey weerarkii saako ee toddobaadyo ka hor al-shabaab lala beegsaday oo ay sheegeen diyaaradaha kenya ama dowladda kenya in al-shabaab ay la beegsatay halkaas oo dad shacab ah ay waxyeelo dhimashay dhaawac ah ay kasoo gaartay weli dhegeystayaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho barqa wanagsan dhegeen saaxib yaal idin leenahay markana guud ahaan dalka o dhan waxaa ka socda howlgal ballaaran oo ka dhana kooxda al-shabaab oo iska kaashanayaan milatariga soomaaliya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka ee taageeraya dowladda soomaaliya waxaa jiray saacadihii lasoo dhaafay ama afar saac u dambeeyey in la beegsaday horjoogayaal ka tirsan al-shabaab kuwaas oo la dilay ayaadan addan wasugidda qaranka waxay shaacisay magacyada horjoogayaal ku dhowaad toddoba ah oo gobolada dalka lagu dilay intii dagaaladu ay socdeen toddobaadyadii u dambeeyey hadaba saameyn intee leeg ayay ku keeni kartaa ururka al-shabaab awoodooda ee horjoogayaasha laga dilay oo ay bartilmaameysatay dowladda soomaaliya su-aalo la xiriira arrimahaas waxaan wax ka weydiinay cumar maxamed abu ayaan waxaana uu yiri isagoo u warameeyey weriyeena farxaan maxamed xuseen alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ramadaan horta marka ugu horeyso nimanka khawaarista ah kiisi weyn kan yar ka madaxda ah iyo kan loo taliba dhammaantood horta dhibaato ayay bulshada soomaaliyeed ku hayeen dhibaatooyinkaasina qof kasta soomaali ah oo hadda nool wuu garanaya eh, dhowr iyo toban sano ayay ummadda muslimiinta ahayd waxay ku hayeen dil gaadmo ah mid miine dhulka ugu duugayaan baabuur ay qarax kasoo buuxiyaan ay bulshada dhexdooda ku qarxiyaan hoteelo intay galaan ay dadkii meesha joogan ku xasuuqaan culummada masaajidaha kitaabaha akrinaysay ku gaadaan ama dadkay ku gaadaan masaajidka ayagoo gelaya ama kasoo baxaya qaar badan kitaabada akhrinayay ay u hanjabeen qaarna ay dileen kitaabkii dacwada i socotay iyo dadka muslimiinta iyo wacdiga ku socda dhan uu istaago waxay ku hayeen in baad ay qaadaan bulshada soomaaliyeed mid ay ku tilmaamaan ayagoo meel ay ka telideen tusaale ahaan muqdisho camal ayagoo gacantooda ku jiro gacantooda ku jirto inay saka weydiistaan oo qalad ah inay sakada xoog ugu qaataan inay maxay ahayd eh, waxa ku tilmaamay seke ah oo sekaana ahayn inay dhahaan seke laba sana noo soo horumari oo meela diinta ugu qoran tahay ana arkin ilaa hadda eh, in ay baadkana ka qaataan cashuuraad ka qaataan inay dhahaan waxaan reernaa infaaq ama sadaqo ayaan reernaa oo qasab ah in dadka baadiyaha jooga qofkii afar ar leh mid xoog uu qaataan in gabdhaha eh, maxay ahayd weligooda jooga xoog ku guursadaan in wiilashii yaryaraa oo dugsiga qur-aanka markay dhiganayeen qur-aanka markuu dhumay ama dhowr saddex iyo toban sana camal markuu gaaray waalidiintooda xoog qaadaan dhahaan madrasa taageen waxaan iisoo baranay isla markaana ciidameeyaan waalidkana ka horgeeyaan intay madaxood wax kusoo shubaan ciyaalka gabdhaha waalid ka horgeeyaan oo cashwaalid ka dhigaan isla ciyaalkaasina inay miida ku xiraan ee dhahaan bulshada isku qarxiya dhahaan ama dagaalada frontlineka ay geeyaan ciyaal yar ah marka bulshada waxay ku sameeyeen waa dadka ugu horeeya ceel duugo oo ceel qarxiya oo sumeeya oo baabuur ay saaran yihiin caruur iyo maxay dumar iyo dad iskugu jiro ee xabadeeyeen waxay saardhan laayaan waa dadkii cadaawadda u qabaan ariga iyo geela iyo waxa dhan iyo xoolaha dhaxabadeeyo marka nimankani waxa waaye waa niman marka ugu horeyso oo diinteena waxay ilaalisaa shan kuliyata kamsar dhahaa shanta diinta ay ilaaliso oo kamid yahay diinta ku xadgudbeen oo ninka fikir khawaarij dadka ugu yeerayaan waa dad ka mid ah nabiga salax noo sheegay dadka ugu yeera ee abwaab jahanama waa dad ugu yeera dadka inay noqdaan eeyaha naarta oo fikirka khawaarta geliyaan isla markaasi eeya naarta noqdaan oo dadka muslimiintana been ku tafsiiriyo oo diintiisaabay ugu soo duuleen waxay dadkii diinta beenacsiiyeen oo sharaacada islaamka waxay ka dhigeen wax oo araxan lahayn oo badle la dilo mooyaane la qarxiya maayan wax wanaag ka shaqaynin oo diintii ayay suurad xumeeyeen waxaa kaleeto ay sameeyeen oo ah in naftii la ilaalinaye ee ka dhigan naf raqiis ah oo sidii doon layskaga dila maanta waxaa arkaysaa eh, labada dhinac waxaa ku dhimanaya wilayda yar baa ku dhimanaya oo tiro badan oo waxa ku dhimanaya maxay ahayd bay wiilasheena ku dhimanay ashar muslim wada sheegtaa marka dadkani dhiiggii muslimkina waa aragtay siday u galeen oo may ilaalin maalkiina waa kaaga soo sheekiyey siday u dhacayeen erdaygana waa kaaga soo xoog lagu wadanayo oo lagu guursanayo maxay ahayd weligood ayadoo la weydiisan oo cid ay la aqoonin oo asalkiis wuxuu yahay la aqoonin ku darayaan meel yimid la yaqaan la aqoon wa aragtay sida akligu u cayaarayaan oo dadka muslimiinta ah aynu marka wax kastoo ninkooda yar oo ka weynba sidaas bay ugu soo duulina kulila saraakiil sarsare oo nisa magacyadu ay shaacisay ayaa xalay lagu dhawaaqay kuwaasi oo waxyaabo badan u kala qaabilsanaa maleeshiya shabaab raggaasi saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa haddii ay dowladda ay sheegtay in la dilay runtii nimankani waxaa eh, madax badan saraakiil eh, sasab dadka dhibaato ku haya badan ah, maxay ahayd lagu dilay howlgalada socday eh, sanadkan oo maxay ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku dhawaaqay isla markaana asaga naftarkiisii joogo maxay ahayd frontlnka marka waxaa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan baa lagu dilay orjoogyaal badan baa lagu dilay runtii taa waxay ku tusinaysaa nimanka jab weyn oo xoog leh baa ku socdo dilkaasi saraakiishaas waxaa sii dheer in maxay ahayd eh, meel kasta ay isku arusnaa in lagu lagu duqaynayo magaalooyinka laga saarayo waxa kaleto oo jiro oo bulshada soomaliya inay ogaata ah waxa isoo dhiibaya saraakiishooda ugu sareeyo ayaa dowladda soomaaliya isku soo dhiibayo waa arkaysa mudug waxaa iska soo dhiibay ninka ugu sareeya ee amniyaadkooda u qaabilsanaa ayaa soo dhiibay oo sir badan bixiya oo runtii dowladeena ka faa'iiday maxay ahayd waxaa kale soo dhiibay maxay ahayd ninkii haya ciidankooda dhan oo maxay ahayd howlgalkooda etoobiya ee rabay inay ka fulin ninka hogaaminaya soo dhiibay oo hadda la jooga dowladda waxaa soo dhiibaya maxay ahayd ninkooda dhan oo haya maxkamadda ciidanka dhan hayay oo markii ugu dambeysana uu ahay eh, daacigii eh, gobolka jadadhan ugu ahay dacwada u qaabilsanay ayaa soo dhiibay waxaa soo dhiibay dad tiro badan oo horjoogayaal karsana ayaa soo dhiibay kuwo badan jid bay kusoo jiraan oo wadahadal dowladda la galay oo sidoo kusoo baxsan lahayeen falkeeda ay ku jiraan intaasoo dhan markaa aragtid waxaa arkaysaa nimankaani eh, waxa ku socda jab weyn jabkaasi oo hore loogu sii shaqeeyey oo ay ka mid yihiin eh, in lagu jebiyey maxay ahaatee eh, xagga dhaqaalaha loo jebiyey xagga warbaahinta lagu jebiyey culummadii dhammaan lagu shiriyey oo la caddeeyey manhajkoodii iyo madhabkoodii iyo waddada ay ku socdaan inay tahay waddo naar ah. intaasoo ayaa kuwada socda marka eh, waxay ka dhigan tahay nimankaani jab baa ku bilowday waana jabayaan haddana galguduud waa aragtay istaraatiijiye khatar baa la qaatay dowladda oo maxay ahaatee dagaalkii hore istaraatiijiyada hore ka duwan dagaalkii lasoo balaaran waaye waa lasoo koobayaa afartan dhinac baa laga soo gelaya in laga imaado westiga iyo koonfur iyo galbeed iyo maxay ahayd bari iyo waqooyiba saas baa loogu imaadaya marka saddexdaa lasoo geliyey marka jab xoogla ayaa ku socda waxay ugu dhigantaha marka nimankan way jabayaan marka in loogu baaqo waaye wixii haraaga iyo dayrada durka jiro inay isku soo dhiibaan dowlada taas waa xasan saraakiisha sarsare waxay inta badan eh, ay howlgeliyaan eh, dhalinyaro soomaaliyeed oo la sheegay in ay markaasi maskaxda ka qaldeen eh, dhalinyaradaasi iyaga maxaa la gudboon mar hadiiba saraakiishooda sarsare ee al-shabaab duqeymo lagu dilay waxaa la gudba hal wadan baa u banaan dhalinyarada sharyarka ah ee la marahbaabiye ee la qalday dhalinyaradaas waxaa u banaan oo keliya meeshai intay ku dhima lahayeen duurka oo hilibkooda oo maxay ahayd waraabahay eyda u cuni lahayeen ama kaleto duqeyn lagu dili lahay ama gaajiyo oon ay ku dhima lahaayeen waxa ay ku dhimanayeen hadday ahaa lahayd wada oo dariiq xaqa hadday ahaa lahayd waxa waaye sabra aa dhihi lahaynay laakiinse waxay ku dhimanayen ee tahay baadil ee tahay muslim ee dilahayn ee tahay wadan khawaarijnimo ee tahay wadan naar ee tahay waxaa dhinaas rayras bulshadeedu kusoo laabta eh, dowladdu waxay ugu talagashay maxay dadka isu soo dhiibo eh, dhalinyarada ah weliba in eh, maxay noloshooda inta ka lubta laga dabageeyo waxbarasho oo degdega la siiyo farsamo kii rabo farsamo la baro kii kale iskuul iyo dhigi jirna iskuulkii sida ugu dhaqsaha badan ku dhamaystiro loogu talagalo oo bacdina shaqooyin loo abuuro nolosha marka ay maxay aheeday oo laga dhiso diintooda iyo beenta loo sheegayana laga shubo xaqana loo cadeeyo dhalinyaradaas marka fursad weyn ayay leeyihiin dowladda waxay samaysatay maxay aheeday oo nisa leedahay maxay ahayd eh, eh, qorsho weyn oo ay ugu talagashay dadkii soodiibayaalka sidoo kale xabiiska ra-isul wasaaraha wuxuu sameeyey xabiis la dhahayo tubsan idan loogu talagalay inay soodiibayaalka maxay ahayd eh, lagu siiyo nolol tii hore ka duwan dowladdu markuu isku diyaarisay waa loo diyaariyey dad badan oo soo dhiibaya in noloshooda dib loogu celiyay markii soo dhiiba ayaa dhahayna waxaa dheha walaalihiin imaada hooyooyinkiin imaada biyhiina umaada aabiyaalkiina umaada eedayaalkiina habaryarkiina umaada awoyaalkiina umaada dadkaa umaanaysa waa dadkiina a ah ka dhalateen weeyaan waa dad muslimiin ah oo ka cararteen weeyaan oo nilagu soo diray laakiinse mar hadda waxa hal fikir bay aaminsan oo laga dhaadhiciyo eh, ciyaalka yarka eh, ay ka dhaadhiciyaan qawaarista kale xataa haddii aad naga tagtid mursid baa noqonaysa oo diintaa ka baxaysaa laakiin qof kasta oo iyaga kamid wala ah su-aashan isweydiiyaa adigu markaa ku biiraysay qawaarista markaa ku biiraysa ma gaal ba ahayd adoo gaale ah maa ku biirtay oo qawaaristaasi gaalnimo maa ugu biirtay mise adigoo muslim ah oo qur-aan soo barta oo alusalaad baa ku biirtay haddaba haddii adigoo muslim ahlusalaad ah oo haddaa ku biirtay haddaa ka soo baxda muslimnimadaada taagnaaysaa sababta waxa waaye eh, asalkaagii hore oo islaamka ahayd intaana ku biirin ile muslim ba ahayd muslimnimadaasi asalkaaga ayaa ahaanaysa qof muslim ba ahaanaysa murtad ba ahaanaysa been bayna kuu sheegayaan Eh, qof markuu ku biiray eh, tawxiid u qabtaan mahayaan haddaa nagu soo biirtay gaal baa hore u ahayd tawxiidka kuu qaban ma jirto saa ugu biirtay muslim ahaan ado ah ayaa ku biirta waa sidaasa looda ogyahay anagaa ka wada tabsanayn marka qof soo baxdine sidii lay ahaanaysa anaga nagu dayo anaga waxa waaye ayaa ka soo baxnay oo dad muslimiin ah oo xaji aadaya cumre aadsanaayo salaad dukanayo dadka quraan baranayo oo diinta ilahi subxana taala jecel baa nahay marka aan ku beenayno waxaaynu muslim markaan kasoo baxno muslim baa nahay waxaa murtad ku noqonayso maaha dadkaan usoo laabo dadkaan dhinac kasoo raaco noloshaada ma arkin runta ah soo aad duurkii iyo dhibaatadii waxaasoo dhan waxaa loogu sabri karaa marka xaq ku taagan laakiin marka maanta baadil aa ku tagtahay la caddeeyey inaa baadil ku taagan tahay haddaa ku dhimatid naarta aa ku gelaysid waxaas laguma sabro waa doqonnimo weeyaan qof naar ku sabrayna Eh, waa qof waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiye magalada muqdisho markan waxaan aadaynaa wararka dunida inteeda kale ee soomaalida ka baxsan libiya haddaan ku bilaawno ugu yaraan shan kun iyo saddex boqol oo qof ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen kadib markii duufaanta iyo robab higaan ah oo ka da-ay magaalooyin ka tirsan dalkaasi libiya maalmihii u dambeeyey ay khasaaruhu uu sii kordhayay musiibadan ayaana u muuqataa mid dishay kumanaan qof oo shacab ah oo reer libiya ah samata bixiyaasha iyo dadka gurmadka gargaarka fidinaya ayaa iyagu laftooda qaarkood biyaha ku qaraqmay waxaana lasoo warinayaa in xaaladda dalkaas ama magaalada sida gaarka ah musiibadan uga dhacday in weli lagu arkayo tiro dad ah oo meyd ah kooxaha gurmadka deg deg ah waxa ay sheegeen inay soo saareen ku dhawaad ah, laba kun oo qof oo meyd ah oo saacadihii u dambeeyay laga soo saaray daaraha burburay inkastoo xoogaa biyuhu qulqulkoodu ay joogsadeen haddana webiyaasha mara magaaladaas ayaa fatahay kadib markii biyo xireenaduna ay jabsadeen ooda waxaa la arkayay muuqaalada dad nool oo biyuhu ay la tegayaan kuwaas oo baraha bulshada caalamka lagu faafiyey xaaladda libiya ayaana kasii dartay maxamed khamati oo ah mutadawiciinta dadka gurmanaya oo warbaahinta la hadlay waxa uu yidhi tani waa masiibo weyn weli dhaayihii guma qaban waxaa ka dhacay libiya gaar ahaan magaaladan waxay ahayd masiibo xagga alleh inooga timid ayuu yidhi waxaan u baqayaa hadda in eh, roobab kale ay da-aan oo xaaladdu ay kasii darto ayuu yidhi mutadawiciinta ayaa bilaabay in ay yimaadaan waxaana kamid ah wadamada masar iyo sidoo kale wadamo kale oo kamid ah dunida inteeda kale waxaa kamid a ah wadamada gurmadka sameeyey ee gaari libiya mareykanka jarmalka iiraan talyaaniga qatar iyo turkiga madaxweynaha dalka turkiga ayaa la hadlay mas-uuliyiin ee eh, kuwa beesha caalamku ay aqoonsan yihiin ah ee dalka libiya waxaana u sheegay in gurmad iyo gargaar degdeg ah ay dowladda turkigu ay u dirayso libiya gaar ahaan magaalada qarqantay waxaana uu u sheegay in xaaladda la dejiyo khubarada injineerada ah iyo saadaasha hawadu waxa ay sheegeen in ku dhowaad laba iyo toban kilomitir oo isku wareeg ah iminka biyuhu ay qulqul iyo baaxad weyn ay ku sameynayaan muuqaalada la duubay ee tan iyo maalintii axaddii la baahinayana waxa ay sheegayaan in la la-yahay ku dhowaad toban kun oo qof kuwaas oo loo oo la aaminsan yahay inay biyaha ku qaraqmeen ama daaraha burburay ay ku hoos nool yihiin muuqaalada qaar waxaa la arkayay kumanaan meydad ah oo laysgarab dhigay kuwaas oo aan weli la aasin maadaama xaaladda dalku weli ay qasan tahay waxaana aas qaran lagu dhawaaqay la doonayaa in maalmaha soo aadan kumanaan qof oo meydad ah lagu aaso aagga magaalada masiibadu ay ka dhacday ee dalkaasi liibiya markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay lagu hadalhayay baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubintan xubinta waxaa si wada jira maanta idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan iyo luul maxamuud aadan cabdulaahi ow saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday qarax inta badan laga maqlay degmada daaneyle iyo degmooyinka ku dhowdhow ee magaalada muqdisho kaasoo la sheegay in gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey uu gudaha u galay bar kontarool ay ku sugan yihiin ciidanka boliis militaariya lagu magacaabo halkaas uu gaariga isku qarxiyey khasaaraha qaraxaani ayaa waxaa la sheegay inuusan aad u badneen balse saasay tahay oo dhaawacyo soo gaareen dad shacaba oo halkaasi ka agdhawaa waa tahay luuley eh, maalmihii ugu dambeeyey ciidanka bolisia militaro iyo sidoo kale laamaha ammaanka waxay aad iyo aad u ilaalinayeen checkpointiska laga soo galo ama baraha kontarool ee laga soo galo magaalada iyagoo markaasi fashilinayay qaraxyo dhowr ah waxaana ugu dambeeyey kii saake markaasi ay la kulmeen ciidanka halkaa ku sugnaa eh, sidoo kale hadalhaynta baraha bulshada luuley waxaa kamid ah mm, mm, mm. Eh, dagaalamayaasha al-shabaab ayaa qarxiyey ceelkii ugu weynaa ee magaalada ceel garas ee gobolka galgaduud mhm. eh, waxaana la leeyahay qaraxaas waxaa ku dhaawacmay qof eh, reer miyi ah oo markaa usoo doontay ceelka biyo mhm. eh, al-shabaab ayaana waxaa la leeyahay markaan waxa ay qarxiyeen ceelkii ugu weynaa ee deegaankaas ay isticmaali jireen dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka ka yimaada deegaanada ku teedsan magaalada ceelgaras tan ayaana waxaa laleeyahay waxa ay muujinaysaa sida al-shabaab ay ula dirarsan yihiin horumarka biniaadantinimada iyagoo markaasi biyaha aan ognahay inay yihiin ilaha aas-aasiga ah ee aadanuhu mhm. aad iyo aad aad marka maalmaha udambeeya waxaa soo badanayen maaragta mhm. al-shabaab mhm. ay ceelasha biyaha ka duugayaan mase ka qarxinayaan shacabka soo soomaaliyeed ee ah. masaakiintaha ee ku nool dhulka miiga ah taasi oo maaragtay eh, lagu tilmaami karo inay la dagaalamayaan mhm. nolosha shacabka waa tahay hadalhaynta haddaan halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka calaamata haluulaya qormada ugu horraysa dhankaygana xifadaha gabadii si fursadahaagu ay u bataan qofka dhallinyarada ah waa inuu isdiyaariyo isaga oo xasuusan duruufaha waddanka uu ku nool yahay dhallinyaro badan waxa ay waxbarashada dhammeeyaan iyagoo aan isku diyaarin hardanka adag ee ka jira nolosha iyagoo waajibaadkooda kusoo kooba inay shahaado helaan waxaa habboon inaad badiso xirfadahaaga oo mid kastana si huban si hubban u barato maxaa yeelay ma ogid meesha ay fursadaadu ka imaan doonto weydii macallimiintaada iyo dadka khibradda leh inta xirfadood ee la xidhiirta takhasuskaaga midda kale qasab ma aha in xirfadahaaga oo dhan ay ku kooban yihiin hal takhasus waxaa jira qof jaamici ah laakiin hadda ku shaqaysta xirfad uu ka helay koorso dhowr bilood ah oo uu marqaad isagoo aan wax weyn u arkayn haddii aad shaqo la'aan tahay meeqa xirfadood ayaad si run ah u taqaanaa oo haddii maanta lagugu imtixaano aad isku kalsoon tahay waayo aragnimadu waxayna bartay in hadba inta ay xirfadahaagu leegyihiin ay leegyihiin fursadahaaguna inta aad wakhtiga haysato waxyaabo cusub baro xirfado cusub kasbo alle dadaalkaaga ma dayici doono waxba hayasin yasin ha tusaale adigoo jimcihii tusaale adigoo jaamici ah dhib ma laha inaad shaqo heerkoodu shaqo heerkeedu kula hooseeyo aad qabato si aad ugu sugato tii kuu fiicnayd laakiin hubi inaad xirfad leedahay qormadan waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo galaa ismaan cabdi sabankayga haddii aan soo qabtana waxa ay leedahay nin waayeel ah oo waaye arag ahaa ayaa waxaa la weydiiyey maxaad ka baratay waayihii aad u soo joogtay nolosha markaasuu ku warceliyey waxaan ka bartay inaad duunyadu qiimaheedu yahay diin iyo in lagu daydo dhaqankii dadkii wanaagsanaa ee dhintay waxaan ka bartay in qofka la dulmo inuu mar aarsan doono waqti dheerba haddee doontaha ku qaadatee waxaan kaloo ka bartay in nolosha ay go'i karto ilbiriqsi kasta waxaan bartay hadalka macaan iyo wejiga furfuran inuu yahay akhlaaqda hoggaankeeda waxaan kaloo nolosha ka bartay in qofka ugu qanisan ee dul saaran adduunkan uu yahay kan haysta caafimaad iyo nabadgelyo waxaan nolosha ka bartay in qofkii talaasho tiitiin uusan timir guran doonin waxaan bartay in cimrigu dhammaanayo howlaha adduunyadana aysan dhammaan doonin waxaan bartay in qofkii raba inay dadku dhagaystaan uu isagu marka hore dadka dhagaysto waxaan bartay in safarka lala safro dadka uu yahay waxa ugu habboon ee lagu ogaan karo dadka kartidooda waxaan bartay in kan jaahilka ah uu waxaan bartay in kan jaahilka uu ku celceliyo aniga aniga markaasna gudihiisu waa faaruq aan waxba haynin waxaan bartay in kan haysta jab yar oo dahab ah uu weligii sidiisa ugu dhalaalayo dahabkiisa balse kii bir haysto ay ka daxaloobayso waxaan bartay in kuwii aan kusoo duugnay xabaalaha ay ahaayeen kuwo ku mashquulsan howl adduunyo balamana ay lahaayeen howlo badanna ay hor yaaleen balse aysan xaqiijin howlahaasi waxaan bartay in guriga la qaboojiyo sariiro fiicanna la dhigo si aan ugu raaxaysano geeridii yareed ee hurdada balse qabriyadeena aanan ku qaboojin alla ka cabsi iyo camal wanaagsan si aan ugu diyaar garowno geeridii weyneed ee dhimashada ayaa u dambeysay xubinteennii bandhigga warbaahinta bulshada cabdulaahi iluul aadina socodsiinayay tan kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo wayahay bootaan iyo luul way mahadsan yihiin waxayna la socodsiinayeen xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waayahay saaxiibyaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana waxaan dib ugu noqonaynaa wararka dunida intooda kale ugu waaweyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka raashka ayaa lagu soo waramayaa in duqeymo xoogan ay ka geysteen gobolka dusediya ee dalka ukrein sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushku waxay waxyeelo u geysteen dekada dumbaya ee magaalada ismaailiya ee dalka ukrein taasi oo sababtay ayaa layiri in dhaawac iyo dhimashaba dad rayida uu ku gaaro gudoomiyaha gobolku waxauu sheegay arbacada maanta ah in burbur xoogan uu gaaray halka duqeymuhu ay ka dhaceen moscow weli kama hadlin weerarkan ay ka geysatay ukrain laakiin waxaa la aaminsan yahay in diyaaradahan duuliyahaleen ee ukrain iyana ay qorsheynayaan in weerar ay ka geystaan gudaha dalkaasi ruushka bilihii lasoo dhaafay ukrain waxa ay badisay weerarada ay ku qaadayso ruushka isla sidaas oo kale ruushkana waxa uu badiyey weerarada waqooyiga dalkaasi ukrain uu ka geysanayo kooradii waqooyi waxaa lagu soo waramayaa in arbacada maanta ah ay tijaabinayso ugu yaraan laba gantaal oo balastiga wasaaradda difaaca dalka jabaan iyo ilaalada xeebaha dalkaasi waxay sheegayaan in hogaamiyaha kim jong un uu u muuqdo mid diyaar u ah inuu kulan naadir ah la yeesho madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin kulankaasi oo ka socdo dalka ruushka magaalo ka tirsan gudaha dalkaasi tan iyo xilligaas oo maalintii shalay hadna waxaa soo ifbaxayay in laba gantaal ay tijaabisay oo balaastig ah dowladda kooriyada waqooyi sidan waxaa lagu yidhi warar ka soo baxay oo qoraal ah madaxtooyada dalka jabaan jabaan waxay sheegtay meelo kamida ah biyaha xeebaha dalkeeda in gantaaladan ay kusoo dhaceen milatariga kooriyada koonfureed ayaa sidoo kale xaqiijiyay in eh, gantaaladaasi ay hayeen kuwo balastiig ah oo la arkayay islamarkaana xeebaha jabaan kusoo dhacay labada dowladoodba carale ayay arintan uga hadleen dowladda mareykanka ayaa kuurida waqooyi horey horey digniino ugu dirtay laakiin waxay u muuqataa in kuuriyada waqooyi aysan dhag jalaq u siinin warka kasoo baxay mareykanka iyadoo labada madaxweyne ee kuuriyada waqooyi kim jong un iyo sidoo kale madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ay kulan caalami ah ku yeelanayaan magaalo ka tirsan gudaha dalka ruushka wararka kale haddaan si aadno ee dunida inteeda kale ka mid ah kooxo hubaysan ee kasoo jeeda waqooyiga dalka maali ee qaaradda afrika ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegteen in ay ka dambeeyeen weerar ka dhacay magaalada borama ee ku taala gudaha dalkaasi una dhow magaalada timbuktu waxa ay sheegeen in eh, weerarkaasi oo khasaare xoog la geystay in iyagu ay ka dambeeyeen qaab dhismeedka ee kooxdan ayaa u abaabulan hab weerar ah iyaga oo tiro dhowr jeer ah ciidamada askarta maali iyo dad sacaababa weeraray tan wixii ka dambeeyey laba kun shan iyo tobankii xilligaas oo kooxdan ay kamid ahayd kooxaha qalalaasaha ka wada gudaha dalka maali ee iyagu isku dayaya in ay qalalaase ka abaabulaan gudaha dalkaasi ciidamada qalabka sida ee maali iyo xulafadooda ruushka ee kooxda calooshadu shaqaystayaasha ee wenger ee ciidamada maali ka garab dagaalama ayaa isku dayay in weerar iska caabina dhowr jeer ay sameeyaan laakiin weli waa la xakameyn layahay kooxdan oo isku dayeysa inay isku ballaarayso gobol ka tirsan gudaha dalka maali maali waxay la daalaadhacaysaa kooxaha kala duwan ee isku dayaya in ay weerar abaabulan ay ku qaadaan baraha kontarool ee ciidamada dowladda ay ku leeyihiin toddobaadyo hore xiisad ayaa taagneyd taasi oo ay kooxo hubeysan oon heybtooda la garan ay weeraro xoogan ay ka geysteen eh, gudaha dalkaasi haddaan aadna suudaan eh, ilaxa dogaala waxay sheegayaan in madaxa golaha sare ee dalka suudaan iyo taliyaha ciidamada jenaraal cabdulfataax al burhani oo arbacada maanta ah uu booqasho rasmi ah ku tegi doono gudaha dalka turkiga wararku waxaay sheegayaan sida ay qoreyso warbaahinta sky news ama ay tilmaamayaan in al burhani uu kulamo rasmi ah ama booqasho rasmi ah ula qaadan doono ee uu ku tegi doono dalkaasi turkiga madaxweynaha turkiga rajab udayib ordogan iyo madax sare oo turki ah ayuu kala hadli doonaa sida loo joojin lahaa colaada ka taagan gudaha dalka suudan ciidamada r s f ta ay kasoo horjeedo ciidamada milatariga suudaan iyo garabyada iska soo horjeedo ayaa weli colaad xoogani u dhexeysa ahana colaadaasi ku qaxay kumanaan shacab reer suudaaniyiin ah oo khartuum qeybo kamid ah ayaa burburtay markii ay ku hardameen labada dhinac booqashadani waxay noqonaysaa tii shanaad ee al burhani uu ku tago meel ka baxsan suudaan tan iyo markii colaaddu ay bilaabatay bartamihii bishii abril tan iyo markaas uu dhacay weerar xoogan oo ay ku dagaalameen ama dagaal xoogan u dhexeeyey ciidamada r s fta iyo militariga suudaan weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan ogaal saxiix dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay kalamaanay su'aal dulmigiinna waxyeeliyo duumadeedu khawaarij haddii ay inadayso oo dalku maanta xaroobo oo daan iyo ka daan nabad lagu dukaansado miyay kooxa dugaag ka been sheegaya diintu dafna soo dhahayaan mase waa ka digtoonna waa su'aal daawaynu madaxa daalinaysi aryaadhaha kuwaan mug ilaahayna dhaafiya mug kalena ma dagaayaane waxaan maqli jira daaralle mar kale dib ugu ma noqdeen waliba kutabtay waxaa nooga daran kasi daran damiir xumada umadaan weli aan dareemine waaryaarehen dadii haw yaabay cishqiguma dhaba ma daruurdada badaad ku qaado badda kugu dara war soomaalida waxaan ku aqaan inay ilowsha dhowdahay midkii ilmaheeda cunay adduuniya aakhiraba seejiyaa birri soo hor istaagay ay u sacbiyaan aryaa kalgacalow ma waxaadan maqal soomaaliduu saanaadahan ninkii siiray uu sabciyan soomaaliduu saanaadahan ninki siiray uu sabciyan warbow allah naxariistay abaan xuseen oo faraxni mar hore wuxuu yidhi soomaali lowlaay seedaha isgooyaay sina uma hagaagaay saqajaal madaayaay soof daran habaabaay sirmaqabe u diidaay nacabkeeda siiyaay malageeda sidatoy war maana waxba laydinma sheegi karo warka waad igala hormarteene abwaan xuseen oo faarax waxaa kaluu yidhi eh. ka soo mara eh. umulbaahilowde eh. allow sahal amuura adaanoo aqoone arya waxaad ka tagtay inamada la doortiyo abaanduulahoodow ummadda xilkeediyo ammaana idin saarane waa iga ogaysiis ciidamadii la doortayo ammaanduulahoodii eh. furinta dagaalkay jiraan eh. maantana wax lagu eedo aad ogaysiiso eh. meesha ma yaallaan sababtoo ah ammaanada saaran kow waxaa ka ah dalkaanoo khawaariij oo ummaddu nabadgelyo ku ladayso hadda waana intaas waxay duurka u galeen warbow axmedow anigu waxaan ahay daljire dantiisa u dhaartay oo difaac qaran baan farahay waxaan duurka u galo dullaha u wareegayaa amaan qori diiradliya madfaca u diyaarsado meeshii dullaatii badaymada ugu eegaya inaan cadow soo dafaran deegaan aan leeyaho dalkaba afartiisa dacal difaac baan kaga jiraa bashiirow saciiddana ma sidaasuu ballan ku qaada dawlad baaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray war kalamaanay war ma haysiine dagaalku waa saf ballaaran qaabkii horena waa laga bedelay war ma og bay soo dhaafeen war dhammaan meelahaad ku ogeed waa la dhaafay aaggii dagaalkana waa la qaybsaday oo dhinaca maxaas waxaa hoggaaminaya cali jayte iyo ciismaaciil ismaaciil cabdimaalik iyo odayaal gar ku cadaaday iyo hooyo cabdiyo cabdulle iyo macalaacyaalkeediioo dagaalka ku wada jira saacadaha soo socdana waxay ku aadan yihiin wabxo aagga ku xigana rag culculus oo axmed daaci kamid mid yahaa hogaaminayo rugnurgooday ku wajahan yihiin aagga galgaduud u xaggeeyana waxaa hogaaminaya dagaalka rag oo kamid yahay xildhibaan dhammancad iyo sanatar siciid siyaad mardhowna caad iyo camaaray boorka ka shidayaan warhangoolkii galmudug sow ka xoroobay warwarka ha naga dhex gelinine aag kalena waxaa ku jira madaxweyne madaxweyne qoorqoor iyo wasiirkii gaashaadhigga iyo macalaamahadoo tuuta qaatay aagga xaraf dheerena fiqiyaa ka soo ordayaa layidhi oo u socda ceeldheer wasiirka cadaaladda xasan macallin iyo xildhibaan jacfarna ceel buuray kusii dhow yihiin waryaare kalamaanay bowa xogta ciidanka maxaa u faafinaysaaniin war bashiirow khawaariiju waa go'doon oo hadda waxba laga qari maayee waxay dhaheen geedahan ka baqaya goormaan baxnaa xageen gaari karaynaa xageen gaari karaynaa war waxaad ka tagtay kalaangooley gafbay barate sidirigam hadday guluf tahay rag baa galay sidirigam waan wallaweynay haddaanu nicaawni lahayn gooj cadde xaggaanu ka dhaafnaa gowdhanoo hatabadna aawdi laakiinnay humaadeen warwaaqlow buurmadow wuxuu noo sheegayo waxaad sheegaysaa isma horeyna waa tii loo yidhi baadida nin baa kula digday daalna kaa badan oo aan doon ahayn inaad heshaa daa'inabidka urduqi ambaashtoor xildhibaan dhamanaad ahaayo qori ah ka afurinta la taagan baa wiilinta telefoonka waxaabuu waraystay wuxuuna yidhi hadda xildhibaana inaad dagaalantaa madhabay kaa tahay kadibna inta ku qoslaybu wuxuu yidhi omaandow maxaan kaloo u imid meesha markaasuu yidhi wiilkii oo hadda xabad ma ridi kartaa duqina wuxuu ku jawaabay oo haddaan xabad ridi karin maxaa aagga keenamaa gurigay iska seexdo urmow xildhibandhaban cadoo la hadlayay khawaariijtana wuxuu yidhi nimanyo dhulka abaarta ee omoska ayaan geed lagu gabada xitaa aan biyo lahayn ha ku baabi'inayn hadayadaan noolaanayn dhulkaa duurkala almiino biyaha le aada waar shabaabkii ma waxay ka marayn geri go'an cidaa cidan garabsaadiyo gacali dhowe in gabal maygu dhacay war nin arkay afcaday dhaban cad iyo siciid siyaad oo uu madaxu wada caddaadoo qorya garaarsanoo difaac ku jira ayaa wuxuu yidhi golihii shacabkeenna geesigii u weynaa hadduu qori garaarsaday way goyeen qawaariij galangooley gefbaabarate sigirigam hadday guluf tahay duqbaa galay ee sigirigam isinlaymaarijarnehe aryaadhaha gooja cadde gala dagaalka iyo muuse biixi waysku hayaan xal allaha u keene anse qawaariij ka warrama maayo samigay cabdulla wuxuu yidhi how nimaan cabsayne caabudayn cududaa leesaagaa ceelshaa nimaan cabsayne caabudayn cududaa leesaagaa ceelshaa cabdulla waxaan kaloo maqli jiray cidaan sharci kaa celayn sheex aadmina aan lahayn shantaa layskaga dhacshaa war waxaa kaloo la yidhi xaq markii la diidaa dagaal kuu bannaanya wareer xamaroo laftirkooda dagaalka u socda waxay dhaheen balaayo ku haysataa abuu abuu ma looga baxo warbo waxaa la yidhi bahal kuu hamuun xanuun qaba baroor kuguma daaye soo qaata boobaha war abwaanguure hadda kahor wuxuu yidhi eh. ma sharciga dhaafsan waa layska dhiciyaa war wuxuu kaloo yidhi abwaanguure eh. bal ninkii la noolaa karaa haysa siinabo war waa kii haddana yidhi eh. haddaa gurigoodu ba'ay war waxaa ka dambaysay xeero bahal ku jira xoola kuma dhaqmaan aryaadhaha war ma haysiina taliyaha xoogga dalka mugow ow dheegla tegay ciidankii la yaaba siday qawaariijta u galeen min lama derajow dallacsiiya hadda hadhanka kadib ninka dallacaad rabow shabaab ka qaylinsiin ninkaan ka qaylinsiinna asagaah qayla ka yeeri doontaa warnamiyaw awow waldalaasiiyey war marayow laogaayo fiira cid ku dallacaysa male war kuwa webiga jiinkiisa shabeellada dhaca dadka ku dhibaye dadkii deegaanka ucidanna waa loo hubkoodana waa la soo baxeen albaabkii webigana mar horaa la xidhiyo kama soo gudbi karaan macawislayna waxaa layidhi ninkii qora ka soo qaata lacagaa loogu daraa weliba hadda dalacsiin kaleo beesaa waa jirtaa ogaa dhehe weerarkii danaanayow degta qoriga horida daafac baan miyaa ka dhacday webigii qaadayow tan eh. wiheshanaaye warixaasadu xaggee ka baxayeen haddii webigiiba lagu xidhay aryaadhaha khawaariija idinkaga dhegtaa war ma haysiine eh. dalka liibiya waxaa la yidhi lama kun dad ka badanaa la la'yahay oo dhulkii la go'ay marookana waa ogeedeenoo lama kun ka badanaa dhulgariir ku dhimatay maraykankana waa ogtihiinoo labaatan sano ka hor saddex kun dad ka badanaa uga dhinta daarihi la dumi jiray turkigana dhulgariirkii ka dhacay dad ka badanaa yaa ku baaba'ay qaraxiisoobana waa ogtihinoo kun ka badanaa nooga dhimatay bakistaanna daadku kumanyaal qofow qaaday indiyanahe waa ogtihinoo dabaylaha magaalo dhan dumisay hadda khawaariijtu masiibada adduunyada ka dhacaysay ka tahay xaa idinku dhejiya waar cabdulow masiibada adduunyada iyadaa u macalinasoo lama odhan warnami awal mooshinin madawiinagii jeegada hirinayay kiinjoon bunqan jalalalfle eraay wagooyi kuuriye waarma somalilan buu ka soo degey mamuusuu saaxiib leeya manug leerkii buu riday war lankuu sugaaniin ka dhaartan warkaoo dhega keensada markaf bulug baruuf e eh, oha badan karaane ruushilka seediyaleeri reer galbeedkani yaabeen hati lankaasay hooba dhirifa koradaasan hati kor lanqunfaye sabanka aamusiyey iska jarahe warmadee warmay sida golaysa wasiirada ninkaasoo la shiray hadda kahor ayaa mid ka midi hurdoodayaa la yidhi kadibna hal gantaal ha lagu dhufto xukumay ha aliyaali wasiirundiri walsabalakadhow waa bahaay warda cabdilla wuxuu dhihi jiray ninka hurdaaya hawl u taal in layska hubiyaa habboon marka annagu ha laga digtoonaadaan joognay ma ninkan taal ku dhifanayaa yimid dadku kala dulqaad badan misna kala damiir roon waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeen ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yareer ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo